gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran halkaala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis hirtiyey gelingelin ka daran ka go'ay gole gole u garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsamay gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor laysku daray lama kala gato kala maana durmaan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku haye biilasha kudhiib oh, markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxayso waxaa soo gelaya talaado taariikhduna waxaay ku beegan tahay sagaalka bisha tobanaad sanadda labada kun saddex qodobada caawa aada barnaamijka xogwaraysi ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah iyadoo uu in ka badan muddo bil ah dagaal uu ka socdo ciidciidka jembilow bar walbana amaba maalin walbana ay iska soo dabadhacayaan khasaaraha kooxda al-shabaab la sheegay in lagu gaarsiiyey halkaasi oo ay kala sheegtaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayaa haddana waxaa jira hagardaamo ku gedaaman dagaalka lagula jiro kooxda halkaasi ku godoonsan haddaba waxaan eegi doonaa sababta uu intaasi kula qaatay howlgalkan oo la sheegay in maleeshiyaad yar oo hal goob ku go'doonsan ay yihiin dhiba looga soo baxabay diyaaraduhuna dheheen aan dib uga baxnaa lagu leeyahay markii dib looga baxana diyaarad wax duqaynaysa ma arkaysid hawadii ku jirtaa waa iska guuxe nimanku aago kalay qodanayaan miinooyinay kuu dhigaayaan cabaar bay nasanayaan ayaa lagu leeyahay haddana waan weeraraynaa marka ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo saaxiibada caalamkana waxa ay howlgallo ka wadaan koonfurta gobolka mudug xilli ciidamada macawiisleyda ay gacanta ku dhigeen gaari saanadu siday kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee halkaasi ka wadaan ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugan yahay asmara caasimadda dalka elitariya waxaana u booqday xeryaha ciidamada cirka iyo kuwa badda loo tababarayo soomaaliya ay ku jiraan isagoo la hadlay ciidamada waxaad dhegeysan doontaan macluumaadkii ugu dambeeyey waxaa sidoo kale aad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan khaza waxaa ku socda duqeymo aan kala joogsi lahayn oo israa'iil ay ku wado xamaas ayaana waxa ay dirtay fariin kale oo digniin ah qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkaaynu ku guda jirnaayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qeyb ka ah gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan salaad ayaa farsameynaya saaxiibayaal waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar kale iyo xog waan yaabanahaye adduunkan caddaalad iyo damiir ma ka dhammaaday oo niyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goorma caddaalad u dambayso ayagaa la sii leeyahy israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goor goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacaayo way guulaysan doonaan gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran idin leenahay haddii aynu eegno ciidciidka jambilo waxaa ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo halkaasi ku go-doonsan in ka badan afar toddobaad ama ah, bil iyo dheeraad waxaana ciidamadu ay mar walba ka sheegtaan guulo dagaalka halkaasi ka socdo iyadoo halkaas uu dagaal ku qaatay ilaa iyo dhowr toddobaad ayaa ciidamada deegaanka waxa ay sheegayaan in hagardaamooyin ay ka socdaan qodobkan ayaan dib ugu noqonaynaa balse waxaa howlgallo ay ka fuliyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka saacadihii lasoo dhaafay shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug guulo ka sheegtay dowladda soomaaliya iyadoo dowladdu ay sheegtay in maleeshiyaadkii ugu badnaa lagu dilay ciidciidka jambilow howlgalla saacadii lasoo dhaafa ka dhacay sidoo kale waxa ay dowladdu sheegtay in shabeelow lagu dilay eh, labaatameeyo dagaalame oo kooxda ka tirsan kuwaas oo duqeymo ay saaxiibada caalamka halkaas ka geysteen ku geeriyooday iyadoo sidoo kale guule ka sheegatay howlgallo ay fuliyeen ciidamada deegaanka kuwaas oo ka dhacay galgaduud bartamaha soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys ayaa ka warbixiyey howlgalladii saacadii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada dhexe ee dalka bismi illaahi araxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eh, waxaan mar kale shacabka la wadaagaynaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyey howlgalladii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadeen dalka ee lagu baaxsanayo khawaariijta argagixisada ah siddeed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ah ee xalay laga fuliyay deegaanka shabeello ee koonfurta gobolka mudug howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyaed khawaarija ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi waxaana uu ku soo dhammaaday si guulah hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jiray hub cunto dawo iyo waxyaabaha qarxa si dhammaystiran ayaa loo burburiyey gaadiidkaasi waxaana goobta ku halaagsamay maleeshiyaadkii khawaariijta oo gaarayay in ka badan labaatan sidoo kale waxaa la gubay dhammaan agabkii khawaariijta ee saarnaa gaadiidkaasi shabeelle maalmo ka hor khawaariijta loogu geystay jab aad u xoogan ayaa ah goob ay isku dayayaan inay gabaad ka dhigtaan maleeshiyaadka khawaariijta ah ee ku harsan koonfurta gobolka mudug waxaana ku hareeraysan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka kuwaas oo horey khawaariijta uga sifeeyey inta badan gobolka mudug dhanka kale geesiyaasha deegaanka ee ka howlgalaya xinlabi oo xalay howlgal ka fuliya meel u dhow deegaanka dabagalo ayaa ku guulaystay inay la waraagaan gaari u siday saanad khawaariijta ciidamadan oo fuliya howlgal dhabagal ah ayaa gaariga kasoo qabtay meel shan kilomitr u jirta deegaankaasi ay ku sugan yihiin khawaariijtu howlgalkan oo dhacay xalay sakhdiga dhexe ayaa lagu qabtay gaari waxaana sidoo kale ciidamada shacabka ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado tallaabadan oo ahayd mid ku cusub khawaariijta maadaama howlgalka laga fuliyay gudahooda ayaa ku yimid wada shaqayn dhex martay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha ah muddooyinkii dambe waxaa ciidamada deegaanka xoojiyeen howlgallo qorshaysan oo ay ka fulinayaan gudaha goobaha ay joogaan khawaariijta taas oo muujinaysa heerka dhiiranaanta geesayaasha deegaanka kuwaas oo ka faa'iidaysanaya wadashaqaynta kala dhexaysa shacabka iyo aqoonta ay u leeyihiin dhulka maadaama ay iyagu u dhasheen kuna dhasheen dhulka halka maleeshiyaadka khawaariijta ay badankooda yihiin kuwa doolaan aqoon u lahayn deegaanka dadka shacabkaana ay kala furteen sidoo kale ciidamada geesayaasha shacabka soomaaliyeed ayaa weerar gaadmaha ku qaaday dhul howd ah oo u dhow degaanka deegaan dalxiseedka budbud ee gobolka galgaduud halkaas oo gabaad u ahayd kooxda khawaariijta al-shabaab waxaa lasoo afjaray dhammaan maleeshiyaadkii khawaariijta ee halkaasi ku dhumaalaysanayay ee doonayay inay halkaasi ka soo qaadaan weeraro waxaana ciidanka deegaanka gacantooda soo galay hub aad u fara badan oo laga soo furtay khawaariijta ugu dambayn waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno in ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesayaasha dadka deegaanka ah ay cashar u dhigeen maleeshiyaadkii khawaariijta ee lagu go'doomiya deegaanka ciidciidka ee hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhulkan oo ah mid howd ah iyo kaymo ah ayaa lagu guulaystay markii hore in khawaariijta lagu go'doomiyo isla markaana ciidamada ay ka xidhaan waddo kasta waxaana intaasi kadib jirtay in dhammaan maleeshiyaadkii la arkay lagu laayay halkaasi sidoo kalena lagu burburiyey dhammaan wixii saanada ay wateen ciidanka qaranka ayaa hadda baaris ka wada dhulka hawdka ah ee ku yaala degaankaasi hoostaga degmada mahadaay baaritaanada kadibna waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagi doonaa xaaladda sida ay tahay siday caddeeyeen hay-adaha ammaanka maleeshiyaadkan oo boqolaal gaaraya ayaa doonaya inay u gudbaan deegaanada kale cadowga ay ku wajahaan culayska uga imaanaya ciidanka qaranka ee shacabka soomaaliyeed waxaana dawladda ay ku guulaysatay hal khawaarijo ka mid mida ah maleeshiyadan inuusan ka gudbin goobtan iyadoo la laayay hadda inta badan waxaa shacabka soomaaliyeed mar kale eh, ugu bishaaraynaynaa in howlgalladaani ay sii socon doonaan ilamaa ugu dambayntii lagu guulaysto in dhammaanba dalka laga sifeeyo khawaariijta siad la socotaan magaalada muqdisho ayaa tusaale u ah oo sannadkan eh, intii lagu guda jiray ciidamada xasilinta oo kaashanaya shacabka ay markaasi suuro geliyeen in magaaladu ay xasilooni noqoto khawaariistan laga hor istaago inay dhibaatooyin badan ka geystaan aad iyo aad aa umahadsantihin kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys oo ka warbixinaya howlgalladii saacadii lasoo dhaafay ay ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka iska kaashadeen ee ka dhacay shabeellada dhexe ee galgaduud iyo mudug kuwaas oo guule ay ka sheegatay dowladda soomaaliya sidoo kalena ay sheegtay inay jab xoogan ku gaarsiisay kooxda al-shabaab gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka ayaa waxa ay howlgallo ay ka wadaan ciidciidka jembilow oo ah dhul hawd ah una dhexeeya deegaanka califool dheere iyo degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ciidamadu waa howlgalladan ay wadaan in ka badan muddo bil ah waxaana ay sheegeen in khasaare xooggan ay ku gaarsiiyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo halkaasi ku go-doonsan ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka ayaa guulo aan kala joogsi lahayn markaa ka gaarayay inta ay kooxdan ku jireen halkaas sida ay sheegeen waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in maleeshiyaadka ugu badnaa al-shabaab halkaasi looga dilay sidoo kale dowladda soomaaliya waxa ay guul ka sheegatay howlgalladii saacadii lasoo dhaafay halkaas ay ka fuliyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka sidoo kale waxaa jirta in mararka qaar diyaaradaha dagaalka ay duqeymo halkaasi ka geystaan iyadoo ay bar tilmaameysadaan maleeshiyaadka halkaasi ku dhumaalaysanaya tan iyo markii howlgalladan ka socdo jiinka webiga gaar ahaan dhulkan hawdka ah ee ciid ciidka jembilow lagu magacaabo ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka guulahan ayay ka sheeganayeen waxaana weli ku jira dhulkan maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab sababta keentay in uu howlgalku intaha qaato ayaa waxaa wax ka weydiiyey garmaqaate oo ah sargaal ka tirsan dadka deegaanka waxaana uu sheegay in hagardaamo ay ka socoto howlgalkan iyadoo sidoo kale uu sheegay in diyaaradaha dagaalka mararka qaar la yidhaahdo waa ay duqaynayaan haddana aan wax duqeymaa halkaasi aysan ka dhicin oo ciidamadii deegaankana dib ay uga soo gurtaan dabadeedna ay raggii is urursadaan oo ay Eh, dhaawacyadii ay eh, halkaasi ka qaataan sidoo kalena ay mar kale miinooyin ay u aasaan iyadoo aan la duqeynna isla markaa la yidhaahdo mar kale dib ha loogu noqdo oo howlgalka halkiisa laga sii bilaabo waa kan isagoo iga warbixiyay gorsi horreysa waa mahadsan tahay walaalkay eh, waana dhowahay runtii halkaas oo muddo badan cadowga aan kula dagaalamaynay ayagoo runtii haddii aan meel fagaaraha isku helna aan noo babacdhigi karin oo ku dhuumaalaysanaya kaymo hawd ah oo la magalaay ah oo runtii haddana godob dhulka hoostooda ku jiro runtii waan inta badan gulo la taaban kara ayaan kasoo hoynay inkastoo weli ay ku jiraan oo ay joogaan wax ay ka nool yihiin haddana runtii sidii hore ay awal ahaayeen maahan wararkii ugu dambeeyey iyo dagaaladii ugu dambeeyey hadda aan kaasii karo wararka horudhaca aan kaasii karo inkastoo waan ka adkaanay oo waan ka saarnay aanan ku dhihi karin oo weli ay joogaan eh, waan ka guuleysanay eh, dagaaladii runtii godad fara badan aan ka bixinay eh, godadka qaarkoodna waa ay ku jiraan marka xaalada deegaanku hadda waa sidaas ciidamada deegaankuna inta badan waa ku hareereysan yihiin waxayna joogaan deegaanka califool dheere oo ceedceedka ku dhow iyo sidoo kale ciid ciidka oo ay ku hareereysan yihiin iyo deegaano kale oo jiinka webiga jira oo ciidanka ay daadsan yihiin oo la geeyey eh, inaysan wax eh, webiga aysan kasoo tallaabin degmada macda ciidamada waa ay joogaan ilaa iyo aadley bay joogaan ilaa iyo ceelbaraf marka ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda soomaaliyeed runtii saacadaha soo socdo inaan ka guuleysan doona ayaan rajeyneynaa hase yeeshee hadda eh, cadowgu eh, waxyeela ka harsan waxayna ku dhuumaalaysanayaan dhulka hoostiisa muddo bil ku dhawaad ah dagaalkan ka socda ciid ciidka waa uu socdaa haddana maalin walba guulo ayay ka sheegteen ciidamada deegaanka oo aada qeyb ka tahay sidoo kalena dowladdu waxa ay sheegtaa in lagu burburiyey goobo ay ku sugnaayeen kooxda maleeshiyaadna looga dilay maxaa diidayaa in lasoo gabagabeeyo howlgalkan maadaama aada sheegteen inay meel yar ku go-doonsan yihiin waa mahadsantaa walaalkay horto eh, markii meel yar lagu leeyahay deegaanka iyo eh, dalka ma wada haystaan ayaan kala jeednaa eh, kaynta ay ku jiraan waa kayn runtii baaxad leh gaadiid dagaal uusan geli karin oo runtii biyobaxa ay soo gashay kaymuhu waxay ka kooban yihiin magaca ciidciidka jembilow ayay ka kooban yihiin hase yeeshee magacyo fara badan ayay leeyihiin oo waa si kala baxaan marka halka la yidhahda cabdilla barbar ayaan kasoo saarnay Eh, oo ah eh, keynta jembilow meel kamid ah eh, haddana qeybo kamid a ah ciid ciidka ayaan ka saarnay haddana weli waxay ku jiraan meel bacaad ah oo beda dhulka hoostooda ay ku jiraan oo ciideedka jembiley kamid ah oo keyntaas weyn kamid ah marka waa keyn weyn hase yeeshee banaan ayaa hareeraha ka xiga banaankaas ayayna ciidamada joogaan kaymaha qaarkoodna waa laga soo saaray oo keynta bari waa laga soo saaray meel yar oo qoraxsan iyo meel dhexe ayay kaynta kaga sugan yihiin marka eh, kaymo eh, waxaa adag eh, wadooyinka laga geli karo saddex wado oo keliya ayay leedahay saddexdaas wadana weynooyin ayay ku tafeen aagag ayay ka galeen oo difaac ayaa u yaala marka taas ayaa keenta muddo badan in lagu dagaalamo oo aan isku dayno inaan galno ayaguna isku dayno si kana halkaas oo khasaarena uu ku gaaray runtii difaacyo fara badan iyo godad fara badanna aan ka kicinay marka ilaahay idankiisna waan guulaysan doonaayo deegaanka iyo meesha lagu dhimanayobaa anankaa iska leh waxa aan u dhimanaynana anankaa garanayna laakiin waxay u dhimanayaan ayagu waxay garanayaan maaha ma waxaa jira mararka qaar in ay soo baxaan sidoo kale ay furdaamiyaan maleeshiyaad iyaga ka tirsan iyo horjoogayaal oo goobtaasi ka baxsaday sida horey qaar kamid a ah maamulka degmadaba ay noo xaqiijiyeen waxaa jira in ay ka baxsadeen horjoogayaal meeshaasi eh, ma jirtaa marka arrinkaas in ay ka baxsadeen horjoogayaal gurmadyo soo gaara miyaase jira mararka qaar waxaa jirta oo nagu maqaalaa in ay kasoo baxaan oo ay ilaa ima haddaa iyo califoo dheera imaadaan warkaas ka waran adeer eh, runtii eh, warkaas waxna waa ay ka jiri karaan waxna been iyo kutir way ka naqi karaan marka eh, horto baxsad markii uu imaado eh, runtii arintaan arrimahan inay siyaasadi ku dhex milan tahay waa suurtagal anaku dad shacaba hubka qaata baan nahay eh, waxaa jira deegaankan iyo halkan hadda dagaalku muddo bila ayay kusii dhowdahay waktiga ay weliga kasoo tallaadan ilaa hadda inta udhexayso wakti waxaa jira duqeyn ugu sawir ay ka dhacday oo layidhi ciidamada deegaanku ha galaano nimanku waa ay baaba-een markii aan gudaha u galnana runtii ay niman eh, aan waxba aysan gaadhin aan ugu tagnay eh, marka kadibna eh, ciidamada deegaanku dibaatooyin fara badan iyo ayay la kulmeen marka cabasho ka bacdi runtii hadda mar labaad waxaan helnay garab military oo runtii daacad ah haddana waa isku dayaynaa inaan runtii aan xaalada aan wax ka bedelno oo gacankoynta bariga shabeelada dhexe aan xaqiijino eh, sidoo kale eh, haddana eh, waxaa jira caqabado kale oo soo gudboonaaday oo runtii ku saabsan howlgalka caqabadaha soo gudboonaaday waxaa kamid a ah? waxaa kamid a ah, in kolley saraakiisha hogaaminaysa howlgalka iyo sidoo kale ciidamada deegaanku milatary la-aantiis ma shaqey karaan sababtoo ah milatarigii deegaanka ka dhasha baa jooga marka e, waa ku dhamaanaysiin e, runtii diyaaradabaa imaanaya waa la duqeynayaa dib ha looga soo baxabay diyaaradahuna dheheen aan dib uga baxnaa lagu leeyahay markii dib looga baxna diyaarada wax duqeynaysa ma arkeysid hawadii ku jirtaa waa iska guuxe nimanku aayo kalay qodanayaan ay ku dhigayaan cabaar bay nasanayaan maalmo markii ay nasadaana diyaaradiina ayna wax duqeynin dib ha looga baxana ay ku tiri ayaa lagu leeyahay haddana waan weeraraynaa marka diyaaradii dib ha looga baxa tiri e, hal baalooto meesha kuma ridin hal gantaal hmm. marka anigu waxaan fahmi la-ahay sababta diyaaraduhu hade runtii dagaalkii shalay kadib eh, waxaa layidhi eh, dib aad uga baxaydiin diyaaradaha ka shaqaysanayda anankoo godadkii ka saarnay oo meel bacaada u bixinay hmm. markii amarkaas eh, la bixiyey runtii ananka diyaaraddu hadii ay duqeynayso waxweyn bay nala eeday dib aan uga soo baxnay ilaa iyo hadda hal baaloota laguma ridin ciidamada deegaankuna hadda waa kasoo waa kasoo sikadeen oo cabaar bay kasoo fogaadeen marka hadda waxay helayaan jaanis ah inay qaalibiyood u dhawaan ay biyo ka doontaan saxaradiina ay godka ka banaanka isaga soo dhaqaajiyaan cuntooyin iyo waxba ay karsadaan marka arrintaas in loo fududaynayo bay nala tahay hase yeeshee soomaaliyeed iyadaa kulley waxay halka ka jira ogaa doonta markii howlgalku sii daba dheeraado kaasi wuxuu ahaa sarkaal ka mid ah ciidamada deegaanka ee ku sugan jiinka webiga oo magaciisa noogu soo koobay garmaqaati kaas oo nooga warbixinayay waxyaabaha fadhiidka ka dhigay howlgalka ka socda ciidciidka jambilow oo ah goob u dhexaysa mahaday iyo cali fooldheere halkaas oo in ka badan muddo bil ah koox ka tirsan al-shabaab ay ku go-doonsan yihiin sidoo kalena dagaalo iyo duqeymo ay ku dhex marayaan iyaga iyo ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay labada dhinac qofba gees gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabarag isku dila waxba kama geline guur bay rabta waanay heli kayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu garashayga soomalaay gayigu duntaru rabaa soomalaay gayigu gurmad buu rabaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habwaan aadi leenahay haddii aynu eegna markana waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu gaaray eh, dalka eliteria isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalka eliteria sisir afwaki waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gelinkii dambe ee shalay halkaasi gaaray si diran u soo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi iyadoo maanta uu booqday xeryaha ciidamada lagu tababarayo soomaaliya ee ciidamada cirka iyo kuwa badda waxaana uu ciidamada kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan al-shabaab iyadoo uu sheegay inaan looga maarmin dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo hadda ka soconaya gudaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu kasoo laabto dalka eliteria dabadeedna mar kale u abaabulo eh, dagaalka ka dhanka al-shabaab sidii markii horeba uu waday isagoo eh, halka uu ku sugan yahay ee eliteria inta uusan u baqoolin uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ka abaabulayay dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu halkaas dib uga soo noqon doonaa sida qorshuhu yahay maalmo kadib ama saacadaha soo aadan waa suurtagal inuu kasoo noqdo madaxweynuhu iyadoo marka uu soo noqday kadibna mar kale bilaabi doona abaabulka kooxda al-shabaab looga saarayo gobolada soomaaliya guud ahaan markana haddii aynu eegno ah, xaaladda bariga dhexe ayaa kasii dareysa waxaana khasaare xoogan ka dhashay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee israa-el ay ka fuliyeen saacadii lasoo dhaafay khaza khasaare xoogan ayaa ka dhashay duqeymahan ee yahuuddu ay ku garaaceen marinka khaza halkaas oo ay duqeymo aan kala joogsi lahayn maanta ilaa iyo xalay ay ka fulinayaan ururka xamaas ayaa dhankooda iyaguna waxa ay wadaan duqeymaha ay israa'il gudaheeda ka geysanayaan sidoo kale waxaa weli howlgalladii iyo dagaaladii u dhexeeyey israa'il iyo xamaas uu ka socdaa dhulka yuhuuddu ay ka qabsatay ururka amaba guud ahaan dhulweynaha falastiin waxaana ay sheegeen in markaa dagaalka ay sii wadi doonaan ururka xamaas sidoo kale waxa ay xamaas soo saareen go-aan ah in ay dagaalka ay kula jiraan kooxda amaba uh, israail ay uh, baabi-in doonaan dhammaan maxaabiistii ay ka qabsadeen haddii israail aysan joojin duqeymaha ay khaza ka geysanayso halkaas oo dad rayid ah ay ku dhammaadeen dadka shacabka haddii aysan joojin duqeymaha ay israa'el u geysanayso waxaan layn doonaa dhammaan maxaabiistan gacanta ku heyna ayay yidhaahdeen war ka soo baxay xamaas uh, Eh, ustaad cabdicasiis maxamed maxamuud oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan wax ka weydiiyey haddii dagaalkan uu sii socon karo maalmaha soo aadan iyo ururka xamaas go-aanada ay gaarayaan sida caalamku uu u wajahayo xaaladda ka tagan bariga dhexe run ahaantii waa arrin jirta oo kolay dagaalka soo bilowday sida muxuu ahaa israa'iil culays loo saaray ee jab u gaaray waxa ay bilowday iyaduna inay ka aargudato marinka khaza taasoo keentay in ka geeska gees marinka muxuu ahaa ay duqeyn la dhacdo hmm. xalay ilaa maanta tii ugu darneed maanta ay dhacday oo dad muxuu ahaa ilaa hadda muxuu ahaa tiradoodu kumanaan gaaraysa ay ku dhinteen kumanaanna ay ku dhaawacmeen hmm. marka waa arrin maanta aada u taagan oo dadku falanqeeyo ay leeyihiin waxawaaye xanuunka gaaray dartiis ayay sidaa u samaynaysaa waxaa intaa dheer dee iyada u aagyeeli mayso waxawaaye maadaama xanuun uu gaaray madaniyan iyo caskariyan ama shacab ha ama shacab ha ahaadaan ama military ha ahaado waxawaaye goobo madani inta badan waxaad duqeynaysa waxaa u badnaa goobo madani ah oo masaajidaan ku jiray goobo caafimaada ku jiray guryo dad caadiga oo iska degyihiin baa ku jiray marka waa dareemi kartaa xajmiga inta uu leeyahay waa arrin aadkeeda muxua dhib u leh oo dadkan reer falastiin ay maanta muxuu muxua la kulmeen taana waxay ka dhalatay kadib markii maalintii sabtiga ah, dagaal lagu qaaday oo gudaha loo galay oo dad laga soo qafaashay iyadoo taaka argudanaysa ayay sidaas samaysay marka ilaa haddana waa wadaa oo waxba kama joojino ilaa haddana weli wax dhexgale ama xabad joojinaan hadda un laleeyahay xooga diblomaasiya waa socota laakiin ilaa haddana sidii bay duqeynta ugu socotayo laakiin xamaas eh, sidii laga filayay ustaadi waa ay ka awood badan tahay mala dhihi karaa maadaama ilaahay waqtigan ay ka dhex dagaalamayso dhulkii ay falastiin markii hore ka qabsatay israael oo deegaanka ay ka dhigatay aada iyo aada waa ninkan muxuu ahaa eh, fasiliinta garaan raggan hamas waxay la soo baxeen awood aan la filaynin oo caalamkii dhan muxuu ahaa ay la yaabeen taasina muxuu waxay hoos u dhigtay ama ziir ay geysay heebadii lagu tuhmayay israa'iil oo ahayd in military ahaan iyo muxuu ahaa siyaasad ahaan iyo sirdoon ahaan ay ugu sarreysa gobolka laakiin waxaa laleeyahay in weerar xisbiga intaa la eg ay ogaan weyso waxay ku tusanaysaa bacshi ka jira xagga muxuu ahaa sirdoonkeeda labo ilaa hadda way u taaglaadahay oo maalintii saddexaad dagaalka uu galay oo ilaa hadda aysan soo afjarin oo weli dagaalka u socdo marka laba dhinac waa ku tusanaysaa inay nimanka isdiyaariyeen oo falastiiniyiinta ah oo isku tashtay iyagoo gacan kale aan helayn ayagoo isku tashtay oo muxuu ahaa eh, awooddoodii kor u soo qaaday tan kalena waxay ku tusaysaa dacfiga eh, maamulkan muxuu aha israael uu ku taagan yahay oo haddaana garab la siin lahayn oo la garab taagnayn isagoo hadda la garab taagan yahay wax walba lala taagan yahay ayuu muxuu ahaa sidaan yahay haddii garbihiis aan la taaglaan lahayn maxad u malaynaysa mhm. waa zuuli lahaa weeyaan marka arinta hadda oo la leeyahay laleeyahay waxaweye oo laga yaabayaha waxawaaya nimankan say ku awoodeen eh, inay intaasoo meelo intay gudaha u galaan ay askar soo qafaashaan dabaabaad ay soo qabsadaan eh, sidoo kale ay duqeeyaan magaalooyinka mm-hmm. muxuu ahaa ay degan tahay israael marka waa arin eh, laf muxuu ahaa soo baxday oo ah in nimankan awoodoodu hmm. sanadba sanad ka dambeysay soo kordhaysa markaana heerka ugu sarreysay ay soo gaartay waxaa kaloo leeyahay eh, kun sagaal boqol tobantii saddexdii ilaa hadda hmm. inta yahuudda laga dilay weli lagama dilin baa layidhi intii hadda konta sano muddo ka dhow hmm. inta hadda khasaaraha gaara ayaa ka badan xataa kii dagaalkii dhacay eh, kun sagaal boqol tobantii saddexdii waa garta marka caalamku waxa ay inta badan garab siinayaan oo ay garab taagan yihiin israa'iiliyiinta haddana israa'el iyadoo aan u aaba yeelin ayay dadkii shacabkaa duqeynaysaa digniin ayay soo saareen xamaas oo ku aadan in ay dili doonaan dhammaan maxaabiista israa'el ee laga qabsaday oo dagaalkii shalay daraad ilaa maanta socday ay ku qabsadeen maxaa ka dhalan kara haddii israa'el ay duqeymahan sii wado waa sax waxaaweye arrintaas waa jiraayo caawa ay soo saareen afhayeen u hadlay nimanka la yidhaahdo kasaaib ul ee garabka military xamaas ka taasna waxay ka dhalatay kadib markii duqeyn muxuu ahaa indhala-aana oo aan loo aaba yeelin maanta ay ka geysay oo shacab badan ay ku lahayeen marka wuxuu yidhi waxaan go'aansanay aansanay inaa anaguna middaa mid lamid ah aan sameyno oo hadday joojin waayaan inaguna mid kasto duqeyn kasto ay sameeyaan inaan mid ka mid ah dadkii aan qafaalan ama askar ha aadan ama madina ha aadan aan anaguna u dilayno marka taas hadday sii wado weliba waxay ku hanjabeen in iyadoo eh, cod iyo muuqaalaba eh, muxuuaha ay soo gudbin doonaan oo markay u dilayaan marka eh, macquul inay muxuu ahaa u hogaansato joojiso hadday joojin weysana inay fuliyaan waa suuragal waxaa kale oo jira mataqaanaa marka marka waa suuragal inay fuliyaan waxaa kaloo jiro haddii taas inay u aaweeli weysan waa suuragal sababto waxaa layidhi qaanuun waxaa jira yahuudda saamaxayo xataa haday qaadanayso dad iyaga laga afduubtay haday ku dhimanayaan xataa in howlgalka la fuliyo qaanuun noocaasaa jiro oo eh, maanta laga doodaya oo ladhaha qaanuunkaas ma dhaqan galaya mise haddii qaanuunkaas ay ku dhaqmaan waxay noqonaysaa kuwa iyaga laga haysta iyo kuwa haysta inay muxuu aha wada duqeeyaan waa suuragal hmm. eh, laba waxaa suuragal ah u hogaansamaan oo ay joojiyaan ay joojiyaan sababto hadda xamaas waxyaabaha hadda ay ku gorgortamayso waxa kamid a ah inay maxaabiis badan hayso eh, maxaabiistaas haddii sida ay shaygan u fuliyaan waxaa banaanka imaanaya oo suurad xumaanaya sumcadii sumcaddii israael eh, siyaasad ahaan caalamka ay kulahayd waayahay eh, caalamku laakiin sow inuu u kala xaglinayo ma muuqato dhanka carabta dhankooda waa ay ka jiifteen in ay falastiin si cad ay u garab istaagaan halka reer galbeedku ay la safteen israel taa maxaa kaaga muuqda dowladaha dhankooda taas taas daah maba saarnaba isla markiiba maalintii sabtida gelinkii dambe markii oo nimankaa gudaha ay u galeen oo askar badan laga soo qafashay maraykanka si toos ugu sheegay inuu garab istaagayo weliba muxuu ahaa oo u diraayo saalad militari kaasi wuxuu ahaa ustaas cabdicasiis maxamed maxamuud oo arrimaha bariga dhexe ka faalooda waxa uu iga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka khaza halkaas oo duqeymo culus ay ka geysanaysay yahuudda dhanka ah, midowda yurub waxa ay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen lacagihii gargaarka horumarineed ah, ee uu siin jiray falastiiniyiinta kadib markii kooxaha hubaysan ee xamaas ay weerar dhowr jihaha ah ay ku qaadeen boqolaal israa'iiliyiin ah sida uu sheegay lacagaha markaa midowda yurub ay siin jireen ayaa waxa ay gaaraysay milyan oo yuro una dhiganta toddoba boqol sideed iyo labaatan oo dollarka mareykanka oo gargaar horumarineed ah waxaana sidoo kale muuqata in isra ay xulafo badan oo garabka siisa dagaalka ay kula jirto falastiiniyiinta ay helayso iyadoo sidoo kale ay cambaareyn kulul hawada u mariyeen ukraine dagaalka ka socdo waa marinka khaza iyo sidoo kale dhulka falastiin ay israel ka qaadatay halkaas oo ay sheegtay ukraine in weerar duulaan u eg kii ruushka uu ku qaaday ukraine oo kale ay ururka xamaas ku qaadeen israel gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaana isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalama fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka wada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo helno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliyeduulkii bala naga shinsada shalaaybaye

shirka ku nahay dagaalka shirka